alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeennaani waa kii labaatan iyo koowaad ee ka mida kitaabkii cumdat اlaxkaam fi macaalimi alxalaali waalxaraam oo iska lahaa asheekh alxaafid cabdulqani bnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa baabu afdali الsiyaami wa gayrih haadaakani baabu afdali siyaami soonkan ugu fadli badan baabkiisii weeye iyo wakayrihii soon waxa ugu fadli badan waxaan ahaynba sideed xadiid ayuu baabkan kaga hadli doonaa musanifku soonka kan ugu fadli badan haddii la soomo ayuu ka warramayaa soonka sunnada ah iyo arrimo kaloo la xidhiira can cabdilaahi bni camr bni caasim waxaa laga wariyay radi allaahu canhumaa cabdulaahi waa saxaabi aabihiisoo camarana waa saxaabi awowgiiska caaska ahoo meesha ku qoranna gaal buu ahay gaalnimu ku dhinta marka can cabdilaahi bni camrin ibni alcaas radiallaahu canhumaa labadooda allaha ka raali noqdee waa labada hore qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ukhbira waxaa loo sheegay rasuul rasuulullaahi rasuulkii ale sala allahu calayhi wasalama annii anugu aquulu inaan dhahayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la asuumanna waan soomayaa annahaara maalinkii wala aquumanna waan istaagayaa alleyla habeenkiina salaatuleyl baan u istaagnaan maa inta cishtu aan noolahay fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam anta adiga miyaa alladii kan ah qulta yidhi daalika arrinkaas ninka yidhi maalinkiina waan soomanaan habeenkii oo dhanna salaatuleyl baan u taagnaan ninka sidaa yidhi cabdulaahi uma adiga fa qultu waxaan ku idhi lahu nebiga qad qultu waan idhi hu arrinkaas sidaa warku kugu soo gaaray weeyaanoo arrinkaas waa iga soo fulay bi-abiya aabbahay ha lagugu furto anta adiga iyo wa ummi hooyaday bi-abiya aabbahay iyo wa ummi hooyaday anta adugu mafdiyun mid lagu furtaa tahay ka dhiganta fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fa innaka adugu cabdulaahiyow laa tastadiicu ma karaysid daalika arrinkaas istidaacada marra waxaa loo isticmaalaa iyo karitaan la wax mustaxiil aan marra suurtogeli karin marra waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha aan mustaxiil ahayn laakiin mashaqada iyo dhibku ku jiro marka arrinkana waa kuu adag tahay waay fa soon wa aftir afur wa qum istaag wa nam seexo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa fa sum soon maalmaha qaarkood soon wa aftir maalmaha qaarkoodna afur wa qum habeenkii qayb ka mid a ah, tuko wa nam habeenkii qayb ka midana seexo maxaad isu cadimaysaa wa sum soon min ashahri bisha xaggeeda halaathata ayaamin saddex maalmood bishii saddex bari ka soon fa ina alxasanata wanaagu bicashri amhaalihaa tobanlaabkeed ayay ahaatay oo waxaa loola jeedaa bishu soo soddon beri maaha saasaa badan sagaal iyo labaatanna way noqotaa soddon berina way noqotaa haddii la yidhaahdo bishii waa soddon beri xasanadiina waa tobanlaabkeed saddex berina bishii aad ka soontid halkii maalin oo soontaa toban lagaaga dhigaya maalinkii labaad asoontayna toban isku dar labada maalmood maalinkii saddexaadna ku daro toban soddon bishiina maaqay ahayd marka saddex maalmood markaad soontay oo sunno oo dar ilaahay u soontay maxaad la mid noqonaysaa bishii oo dhan qof soomay fa ina alxasanata bicashri amhaaliha wasaa wadaalika arrinkaasuna mithlu siyaami dahri sanadkao dhan soonkiisa weeye haddaad bishiiba saddex bilood saddex maalmood ka soontid waxaad la mid noqonaysaa qof sanadkao dhan labiyo tobankii biloodba soomay oo maxay tahay dee bishan saddex beri markaad ka soontay soddonkeediba qof soomaad la noqon bisha kalena sidoo kale bisha sidan bilihii labiiyo tobanka bilood ahaba qof soomaad la noqon la mid noqonaysaa marka qultu waxaan idhi bu yidhi cabdullaahi haddaan ahay fa innii anugu utiiqu waxaan karaa daaqadu waa awood waxaan awoodaayoo karaa afdala wax ka badan min daalika arrinkaas haa habeenkii qaar seexo qaarra soo jeed maalinkii maalin afur maalina awooddeedu intaa waa ka badan tahay buy qaala nebigu wuxuu yidhi fa sum soon yowman maalin wa aftir afur yowmayni laba maalmood maalin soon laba maalmoodna naso qultu waxaan idhi utiiqu waxaan karaa afdalo wax ka fadli badan oo ka fiican min daalika arrinkaas intaa ka badan baan awoodaa baan idhi qaala nebigu wuxuu yidhi fa sum soon yowman maalin wa aftir afur yowman maalin sanadka dhan saasaad ku soconaysaa maantaad soomaysaa berri afuraysaa saa dambaad soomaysaa saas fa daalika arrinkaasuna midlu siyaami daawuuda nabiyullaahi daawuud soonkiisii oo kale weeye wa huwa asagaana afdalu siyaami soonkan ugu fadli badana nebi daawuud baa saa u soomi jira maalinna waa afuri jiray maalinna waa soomi jiray fa qultu waxaan idhi buu yidhi innii anugu utiiqu waxaan karaa afdala wax ka fadli badan min daalika arrinkaa waa cajiib hal maalinna soon hal maalinna afur buu wuxuu leeyahay wax intaa kasii badan baan awoodaabi qaala nebigu wuxuu yidhi laa afdala wax ka fadli badan min daalika arrinkaas maba jiraba arrinkaa wax ka fadli badan ood samayn kartay saxaabiya maba jirtaba wa fii riwaayatin riwaayad kalea waxay ahayd laa sawma wax soon la yidhaahdo oo fowqa sawmi akhii walaalkay soonkiisa ka sarreeyaa ma jiro daawuudo daawuud ahaa oo nebi daawuud iyo nebi maxamed xageebay ku walaaloobeen nasab ahaanna waa ku wada oo dee nebi ibraahim iyo halkaasay ku abtirsadaan oo nebi daawuud oo anbiyadii reer bani israa'iil walaalnimo diin ahaanna waa ku walaaloobeen shatru dahri huwa asagu shatru dahri ama kaana wuxuu ahaa shatra dahri sanad dahri sanadka haafki shatrigu waa haaf dahriguna waa sanadki soonkiisu wuxuu ahaa sanadka haafkiisa sum soon yowman maalin wa afdir afur yowman maalin xadiidkani masaa'il dhowruu ina tusinayaayoo waxaa masaa'ilkaa ka mid ah soonka soonka ugu fadli badan inuu yahay soonkii nebiyullaahi daawuud calayhi salaam ambiyada ilaahay inay walaalo yihiinna xadiidku ina tusinayaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa saxaabigaan cabdulaahi bni camar ibni caas siduu cibaadada ugu dadaali jiray aad buu u cibaado badnaa taana xadiidku waa inoo faa'iideeyey qof haddii war lagaaga soo sheego inaadan durbo xugum ku fuline warkii kaa soo gaaray aad iska hubsatoo tiraa warkaasaa iga soo kaagaaraye maxaa ka jira sida nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam taana xadiidku waa inoo faa'ideynaya waa ka qaadanaynaa masaa'il badan oo kalena waa laga qaadan laakiin maadaama kitaabku kitaab iska mukhtasarana uu yahay inaguna aan ugu talagallay matniga inaan macnayno wax badanoo sharaxa ma saarayno can cabdila xadiidkuna sabab buu lahay oo asagoo alfaadiis oo dhan inta badan waxaa aruuriyey bukhaari iyo muslim kusoo aroortay badankoodu aan alimaam nawowi caleyhi raxmatullahi kitaabkiisa riyaadsaalixiinkayo saxaabigu cabdulaahi ah aabihiisu camar ibni caasa wuxuu u guuriyey gabar aada u qiimo badan gabadhii markii loo guuriyey gabadhiiba dan kama u lehba habeenkii o dhanna wuu iska tukanhayaa maalinkiina waa iska soomaya ninkii dhammaay arooska ahaa gabadhii danba kama lehba aabbihiisoo gabadha u guuriyey oo cabdulaahi aabbihiisu camar ah baa gabadhii intayunbiyo adeer wiilkayga ka warran aan kuu guuriyey waxay tihi ninkaasu nin fiican weeyaan laakiin cibaadada ilaahay buu ku fiican yahay xuquuqdii anugu aan lahaa dhabarkii ii duway markaasuu u yeero wuxuu ku yi gabadha xaqeeda si gogol bay kugu leedahay jiifsi bay kugu leedahay waxa wey inaad la joogto la jiifsatay kugu leedahay si gabadha xaqeeqa aabba anugu waa cibaadaysanaya farahayga qaadbi odagiiiyo isagii baa isfaham waaye marka aabbihii baa nebiga u sheegay camar ibn caas camar ahay wuxuu yidhi nebi allo wiilkii saasa saas saasuu samaynaya qur-aankii maalinkii buu dhammaynaya hal maalin buu dhammaynahayaa waxa weeyaan habeenkii o dhan waa salaatuleel buu taagan yahay maalinkii o dhan waa sooman yahay gabadhii loo aqalgeliyay waxa weyan xaggeedaba eegi maayo nebigaa marka u yeehay sidaa ma jirta haa markaasuu sidan haddaad ku socotid indhahagu waa ku daciifahayaan naftu xaq bay kugu leedahay ha cadaabin dariska kusoo booqanaya xaq bay kugu leeyihiin gabadha xaaska kuu joogtaa xaq bay kugu leedahay faaci kula dii xaqin xaqahu qof walba xaquu la xaqiisa siba aanu iska tukanahayaa salaadu maan u taagnaan ma jirte can cabdilaahi bni camr bni caasim waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina axaba asiyaami soon midka loogu jacayl badan yahay ilallaahi alla xaggi siyaamu daawuuda waa nebi daawuud soonkiisi wa axabu salaati salaad midda loogu jacayl badan yahay ilallaahi alle xaggiisana salaatu daawuuda nabiyulaahi daawuud salaadiisii wey kaana nebi daawuud wuxuu ahaa yanaamu mid seexda nisfa leyli hameenka haafki wa yaquumu waa istaagi jiray huluudahu saddex meelood oo meel lah salaad buu u taagnaan jiray wa yanaamu waa seexan jiray sudsahu lix meelood oo meeloo qaybta dambe ah wa kaana wuxuu ahaa yasuumu mid sooma yowman maalin wa yufdiru afura yowman maalin waxaad ogaatay nebiyullaahi daawuud inuu soomi jiray salaatuleyl la tukan jiray salaadda laga hadlaayo waa axabu salaati ilallaahina waa salaatuleylka habeenkii haafka horuu seexanayaa haddana thuluth buu taagnaan haddana qaybta dambe uu xoogaa seexanaya soonka hadday noqoto maalinna waa afuri jiray maalinna waa soomi jiray maxaasinta acmaasha uun wanaagsanoo fadligala dadka in looga warramo si ay dhiirigelin ugu noqoto xadiidku wuu inoo faa'iideynaya acmaasha aadamuhu ay sameeyaan ilaahay agtiisa inay ku kala qiimo badan yihiin oo cibaadooyinka ah oo ilaahay uu kala jecel yahayna xadiidku waana tusinayaa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi awsaanii wuxuu ii dardaarmay khaliilii saaxiibkay bihalaatin saddex waxyaalood khaliilii waa saaxiibka nebi maxamed buu ula jeedaa sal lay slam saaxiibkay baa saddex waxyaalood ii dardaarmay siyaami halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda min kulli shahrin bil kasta aan ka soomo kow wa rakcatay duxaa labada oo duxada labadeeda ragcadood wa an uutiraya inaan witiriyo oo aan keli yeelo qabla an anaama intaa aana seexan xadiidkani wuxuu inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanaynaa saddexdan waxyaaloodba inay yihiin sunanka aadka u wanaagsan kow bishii saddex bari in laga soomo labo labada ragcadood oo salaada duxada saddex qiyaamuleylka in la tukado oo salaada weliba watirka lagu gabagabeeyo bishii saddex maalmood in la soomo maxaa laga faa'iidin waxaad la mid noqonaysaa qof soomay bisha oo dhan soo hadeer maynaa soo tilmaamin labada ragcadood oo duxada maxaa laga faa'iidin jirkaaga xubnihiisu maaquu ka kooban yahay saddex boqol iyo iyo iyo lixdan soo maa saddex boqol iyo lixdankaa xubnahaagu ka kooban yihiin subax kastoo waagiisu barya sadaqa laga raba xubin kasta oo jidhkaaga ka mid ah, sadaqa laga raba sadaqadaas waxaa kaa gudaya labada ragcadood oo barqadii aad tukato laba ragcadood oo sunno ahoo salaatu duxaa ah waa kaaga filanta qof waxaad la mid tahay lixdan iyo saddex boqol iyo lixdanka xubnoodba sadaqa kadhii baad la mid noqonaysaa witirka ilaahay baa jecel in allaha witrun yuxibu lwatra ilaahay waa witir waa keligii kelinimadana waa jecel yahadoo in qofku uu salaatuleelkii uu tukaday uu ku gabagabeeyo tirsi dheeraada ah. taana xadiidku waa waa qeybtaas can muxamed ibnu cabaad ibni jacfar waxaa laga wariyey mustaaqda qayb baa waxay qoreen jacfar ibn cabaad waa tasxiif moxamed ibnu cabaad ibnu jacfar qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey jaabira bna cabdillaahi jaabirkii ina cabdilaahi aha jaabir waa saxaabi aabihina waa saxaabi labaduba waa laba saxaabi jaabir ibn cabdillahi ibnu xaraam baa loo yaqaanaa anaha miyuu reebay haa waa wada kor dhigan yihiin anha ma aha anaha miyuu diidoo reebay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama can sawmi yowmiiljumucati jumucada jamcada maalinkeeda soonkeeda in maalinka jumcada la soomo nebigu miyuu reeba qaala jaabiru wuxuu yidhi nacam haa wasaada muslimun muslim baa wuxuu kordhiyey riwaayadiisa wa rabbi lkacbati kacbada allihii lahaa baan ku dhaartay haa nebigu waa diiday maalinka jumcada in soon lagu khaas waxaa la diidan yahayo waa inaad jumcada keliya uun soonka la fiirsatid laakiin soon sabab lahaayoo kuu soo socday hadduu jumco kusoo aada dhib male soo bil rabadaan laguma soo socoto maalin jumca haduu kugu soo aada ma waxaad leedahay anaa cumdaha ku arkay xadiidkii jaabiro jumcada waa afurahaya miyaad leedahay may soon qallaaha lagugu lahaa jamca kugu soo aaday waad soomi bishii saddex maalmood ha laga soomaa la yidhi soo maaha saddexdii maalmoodda waxaa kula soo gashay jumco waad soomi soonkii sabab leh caadi waxaa la diidan yahay waa inaad maalinka jumcada uun soon ku khaas ama ad tirada hameenkeeda keliyaan salaatuleyl tukanaya maalinkeedana waa soomaya intaa wuxuu ka soo harana macsalaamu ayib warabbi lkacbati waa lahoos dhigay marka la dhaaranayo wallaahi so lama hoos dhiga allaahida rabbi lkacbati markaa dha warabbi muxamedin iyo warabbi lkacbati waa lahoos dhigaa waa xaraf jaar wey dhaartaas warabbi lkacbati kacbada rabbigeed baan ku dhaartay kacbadaan ku dhaartay maaha kacbadu waa makhluuq laguma dhaarto ilahi baa lagu dhaartaa warabbi lkacbati kacbada allihii lah rabbigii maxamed sameeyaan ku dhaartay haddaad tira waa ok ilaahigii abuuray baan ku dhaartay waa ok ilaahigii masaajidka lahaa baan ku dhaartay marka ilahay baad ku dhaaranaysaa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay laa yasuumanna yuusan soomin axadukum midkiin yowmaaljumucati jumcada maalinkeeda ilaa an yasuuma inuu soo soomaye maahane inuu sooma maahane yowman maalin qablahu jumcada ka horreysay aw yowman ama maalin bacdahu maalin jumcada ka dambaysa soo ma jeedid jumcada haddaad khamiistii soo soontay jumcada waa ku dari karta haddaad jumcada bilowdayna sabtida waa ku dari karta laakiin maxaa la diidan yahay jumcada oo keligeed ah marka jumcada soon ha ku geliy ha ku keliyeelina laakiin qofkii maalin ka hor soo soomay hadda laba maalmood baad soontoo shalay oo khamiisa iyo maantoo jumca ah qofka maalin ka dambaysa ku darayana maanta jumca iyo berriyoo sabtiyuu soomay laakiin keligeed inaad soon ku khaas yeeshid nahyi baa ku soo aroora waa labada xadiid baa isku macnay ka hadlayaan laa yasuumanna axadukum midkiin yuusan soomin yowmaljumcati jumcada maalinkeeda ilaa an yasuuma inuu soo soomay maahna yowman maalin qablahu ka horraysa aw yowman ama maalin bacdahu ka dambaysa uu soomayo can abi cubaydin cubayd aabihi waxaa laga wariya mowla bni azhar ibni ashar mowlihiisa ahaa wasmuhu magaciisuna sacad ibnu cubaydin weeye qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray oo goobjoog ahaa al ciida ciid maca cumar ibni alkhadaab cumarkii ina khadaab aha la jirankii maxaa laga wadaa cumar ibnukhadaab waaguu xilka haayey ayaan maalin waxaan kala qayb galay galaybu asagoo ciid dadka tujinahayo maalin ciid dayib fa qaala cumar wuxuu yidhi haadaani labadan yowmaani laba maalmood weeye waa labadee waa labada maalmoodoo ciidda ciidulfitriga oo ramadaanka ka dambaysa iyo ciidul adxaad oo ka dambaysa tobanka dilxija ugu dambaysa soo maaha maalinka ciidda carafo marka haadaani labadan yowmaani laba maalmood weeyaan labadaa maalmood oo nahaa uu reebay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama can siyaamihimaa soomidooda labada maalmoodoo ciidda lama soomi karo waa maalmo wax la cuno dadku ay afureenoo midna soom bay ka soo sar midna udxiyadii bay cunayaan marka labadaa maalmoodoo ciidda maalinka ciidda lama soomi karo mala fahma qodobka maalinka jumcadaana soon laguma khaas yeeli karo labada maalmoodoo ciiddana lama soomi karo yowmu fitrikum afurkiinna maalinkiina min siyaamikum soonkiina aad ka afuraysaan kow iyo walyowmu maalinkii al aakharu ee kaleeto alladii kaasoo ta'kuluuna aad cunaysaan fiihi dhexdiisa min nusukikum gowriciinna oo maalinkaasoo hilibka lama cuno gowraca labadaa maalmood rasuulku waa reebay buy sal alla aleyhi wasalama in la soomo lamana ogola marka sidaasuu cumar ugu khudbeeyey marka labadaa maalmood lama soomi karo sidaasaa sawaaba xadiidku uu tilmaamay can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa wuu reebay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama can sawmi yowmayni laba maalmood soonkood laba maalmood soonkood nusakda qayb baa waxay qoran can sawmi yowmi maalin soonkeed maahan waa laba maalmood alfitri maalinka soonka laga afurayo waa ciidulfitriga iyo wan naxri maalinka gowraca saa midiin qore yah naxri waa sax weeye muxuu idiin qorayaa naha uu reebay rasuululahi sal lla alay slam can sawmi yowmayni laba maalmood soonkood annaxri walfitr wuu iisu kala hormariya mi ah annagu aniga wuxuu ii qorayaa alfitri maalinka afurka iyo wanaxri maalinka gowraca idinkana annaxri maalinka gowraca iyo walfitru idiin qora marka sidaas weeye labada maalmood waa labada hadda soo marina soonkoodu ma ansaxayo culammada qayb qayb badan baa martay wa canisamaa'i isduuduubkiina rasuulku waa reebay sala allahu calayhi wasalam waa fasiri doonaa wa can ishtimaali samaa miyuu ah, wa can samaa'i isduuduubkii dhagaha la'aa ah ama qufilnaana rasuulku waa reeba wa an yaxtabiya inuu doonyaysto ama garwaaxaysto alrajulu ninku fi thawbi maro al alwaaxidi ee keliyana rasuulku waa reebay wa cani salaati tukashana wuu reebay bacda subxi salaada subax ka dambaysa iyo walcasri salaada casr ka gadaal saab idiin qoray akhrajahu muslimun muslim baa wariyey bitamaamihi dhammaystirankiisa wa akhraja albukhaariyu bukhaarina wuxuu wariyey assawma soonka ayuu wariyey faqad oo keli ah culimmadu waxay leeyihiin sida saxiixahi waaba cagsigeedba oo ah sidaan asagoo u dhammaystiran waxaa wariyey bukhaari muslimna qayb keliyu ka wariyey dayib xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa maalinka afurka yowmulciidka afurka la afurayo iyo maalinka naxriga inaan la soomi karin kow masalada labaad oo xadiidku inoo faaidey waxa can ishtimaali samaa ishtimaalu samaa waxa weeyaan ninku markuu tukanayo ama qofku markuu tukanayo inuu kulliga maro jasadkiisoo dhan ku duuduubo oo uusan labadiisii gacmood markuu samica allaahu leeyahay iyo allahu akbar iyo waxba uusan uga tegin jirkii oo dhanba maruu isku duuduubay isku duuduubay sidii meydkii o kalete salaad buu tukanaya marka samicallow hadduu yihahdo maba dhaqaaqi karaba cadow hadduu soo weerara isma kala furi karo sababto waaba nigaaxan ya xirxiran yahayba maruu isku duuduubay salaadina waa ku jira haye allahu akbar baa la rabaa gacmihii inuu kor u qaado waa duuduuban yahayba samiga waa dhagalaanta summun soo qur-aan kumin arag ijtimaalkuna waa isku duuduubka marka qofkiiba mare isku qafilayoo isku duuduubayoo hal la aysan ka bannaanayn gacmihiisina aan fursad u helaynin inuu takbiirsado samic allaahu yidhahdo intiqaalaadka ula yimaado allaahu akbar samic allaahu lowyihii qabsado uma suurto bay sababto waa nin xirxiranoo tigtiganba ishtimaalu samaa istuuduubkii dhagaha la-a wa an yaxtabiya arajulu fi thawbi alwaaxidi waxaa laga wadaa waa garwaaxaysi maxaa laga wadaa lakin waa garwaaxaysi khaldan sidaasoo kale aad u fadhiisanaysaa maraad u xihanaysaa saasoo kaleeto soo tabtaa uma jeedid saasoo kale ad u fadhiisan maraad u xihanaysa laakiin maradaa keligeed baad haysataa qamiis ma qabtid oo surweel ma qabtid oo funaanad ma qabtid maradii go- ahaydooda haysataad barida dhulka dhigatay jilbaha taagatay markaasaad saas isugu xirta dee haddii qofkii kusoo dul istaaga arka arkahayaaba sababtaa wax marahood kale maba qabtidba hadday maraday kaa fakatana waa basba wadeecaal ah kaba sii daranba marka si arrinkaa looga badbaado oo qofka cawradihiisi aysan u faydmin ha garwaaxaysto qofka lama ogola laakiin hal mara kaliya lama ogola inaad ku garwaaxaysata hal maroo kaliya qabtay haddaad qamiiskaaga iyo surweelkaaga iyo macawstaada iyo adoo wata maro kale ku garwaaxaysatid lama diidana lama diidana haddaad derbi isku tirisa lama diidana haddaad saasoo kale gacmaha dhigtay lama diidana laakiin hal go ood keliyaad haysatay baad inta gadaal iska soo mariso jilbaha ku xirtay bay cawradiina cirka dhowraysaa qofka kusoo dul istaagana bas hadday maradii kaa fakatana bas lama ogola wa an yaxtabiya inuu doonyaysto ama garwaaxaysto alrajulu ninku fi thawbi waaxid wuxuu kaloo rasuulku reebay salaada subax iyo salaada casar ka gadaal in la tukado waa salaad aan sabab lahayn waa mid midda labaad salaada casar iyo salaada subax ka gadaa lama tukan kara waxaa laga wadaa waa markay qoraxdu sii liicdo afka dhulka sii gelinayso sii dhacaysa casarka iyo markay soo baxayso labadaa waqti amaa intaa wixii ka horeeya in la tukadaa dhib male insha allahu tacaala cillada loo diiday maxay tahay labadaa waqti shayddaanka labadiisa gees bay ka soo baxaysaa markay soo baxaysa markay dhacaysana ayaday kasii dhacaysaa kuwa shaydaanka caabudana markaa qoraxda u sujuuda ayagiiyo inagu inaan isu ekaana la diidan yahay cibaadaadkeenu isa shabahan soo horey umaynaan hadlin can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam man ruuxii saama sooma yowman maalin fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana ku sooma ama ilaahay darti u sooma bacada wuu ka fogeeyaa allaahu alle wejhahu wejigiisa canin naari naarta xaggeeda sabciina toddobaatan khariifan ee sano toddobaatan sano ilaahay wejigaaga naarta ka fogeynaya haddaad ilaahay dartii maalin keliya u soonti waa hal maalin keli soon sunno ah hal maalin dar ilahay baad u soontay heblaa soontay iyo hebel baa soomay ilaahay darti cayilka baa iga bato xoogaan waan isyara fududaynaya waa soomahaya ma ah ilahay darti baad u toddobaatan sano khariifku waa dayrta toddobaatan dayrood ama toddobaatan sano ilaahay kaa fogeynaya cadaabka toddobaatan sano meel loo socdo hadday cadaabka kuu jirta macadaab iyo ada isarkahay maysaan fii sabiilillahi maxaa laga wadaa laba macnaa ka suurtowda isagoo mujaahida qofkii sooma dee markaa laba cibaado isku daray jihaadkiioo cibaado ah iyo soonka iyo cibaadadaas oo laba cibaada ma ah ajarka marka labadaasu ka helaya man saama qofkii sooma fii sabiilillahi ilahay jidkiisu isagoo jihaada oo mujaahida oo jihaadka ku jiro soonna ku dara waa tafsiir tafsiir labaad baa wuxuu yahay maye ama jihaad ha ku jiro ama yuusan ku jirin ilaahay dartii buu u sooma baabu laylati lqadri alqadri lqadriga ayuu u baab yahay baabkan musanifku saddex xadiid ayuu ku sheegi doonaa leylatulqadriga culummadu waxay isku khilaafeen maxaa loogu magacaabay leylatulqadri qolyo waxay leeyihiin qadriga waxaa laga wadaa waa sharaf iyo qaymo ay leedahay maadaama qur-aanku soo degay oo hameenka leylatulqadriga qur-aanka dhan inta la soo dejiyay samaa cirkan inoo muuqda agtiisa la keenay habeen barakaysanna ay tahay sidaasaa loogu bixiyey culummada qaar ka midna waxay leylatulqadri waxaa loogu bixiyey habeenkaasuu ilaahay wuxuu qorayaa qadarta dadka risaqooda hadday tahay ajashooda hadday tahay dhimashadooda hadday tahay sanadkaa wixii dhici lahaayoo dhan baa dadka loo qoraya habeenkaa loo xariiqaya leylatulqadriga saasaa loogu bixiyan culamada qayb baa qabtay can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia radiallahu canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisa ka tirsan sala allahu calayhi wasalama xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay lam aqif calaa tasmiyati axadi min haa ulaa ragga ayaga ahee saxaabada nebiga ka mid ah magacooda hal mid oo ka mid a maana dul istaagin anna rijaalan rag oo min asxaabi nebiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah ayaa uruu waxaa la tusiyey leylata alqadri leylatulqadrqadarka leylatulqadriga fil manaami hurdo dhexdeed fi sabci toddobadii dhexdeeda al awaakhiri ee dambe toddobada hameen ee dambe ayaa la tusiyey manaan baa lagu tusiyey inay ka tirsan yihiin toddobadaasi leylatulqadriga halkaa ku jirto fa qaala wuxuu yidhi annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama araa waxaan arkaay oo ila muuqataa ru'yaakum riyooyinkiinna iyo manaamyadiinna qad tawaada'at inay isku waafaqdo oo isku raacday leylata alqadri hameenka fi sabci toddobadii alawaakhiri ee dambe faman ruuxii kaana ahaaday mutaxariihaa mid ku dadaalaya leylatulqadriga ah, taxarigu waa dadaalka falyataxaraha ha ku dadaalo ha ka raadiya haa ayada fi sabci toddobada alawaakhiri ee dambe can caa-ishata waxaa laga wariyay radia allahu canha anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi taxarrow ka raadiya oo kula dadaala leylata alqadri hameenka leylatulqadriga ah fil witri tirada isdheer oo min alcashiri tobankii ka mid a ah, al awaakhiri ee dambe labada xadiid waa isku macne macnaheedu waxaa weeye xadiidku uu ka warramayaa habeenka leylatulqadriga ahay culummadu isku khilaafeen habeenkiibuu ku jira afartan qowl wax ka badan bay isugu khilaafsan yihin leylatulqadriga saacadda meesha ku jirta habeenkee waxaase loo badan yahaa horta bisha ramadaan bay ku jirtaa kow tobanka beriyo ugu dambeysay ku jirtaa labo tirada isdheer tobanka ugu dambaysa tirada isdheer maxay noqon kartaa koob iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddobiyo labaatan sagaal iyo labaatan soo ma jeedaan habeenada tirada isdheer bay noqon kartaa marka marka la leeyahay marka tirada isdheer ka raadiyo xadiidka dambe oo caaisho taxarow ka raadiya leylata alqadri fi lwitri tirada isdheer min alcashri alawaakhiri tobanka dambe ah tirada isdheer waa inta aan sheegnay waa kow xadiidka hore markii la isku khilkhilaafay horta habeenkii leylatulqadriga nebiga waa loo sheegay habeenkaas weeyaan baa lihi nebiga isagoo loo sheegay oo habeenkay tahay garanaya ayuu gurigiisa banaankiisa wuxuu ka maqlay buuq dad buuqaya oo murmaya markaasuu soo baxo soo aaday markaasaa isla hameenkii baa laga masaxay nabiga sal sl markii baa laga masaxay leylatulqadri waa hameenkii leylatulqadrigu way jirtaa laakiin habeenkii ay ahayd ayaa maskaxdiisa laga masaxay nebiga sal ly slam waxaad dareemaysaa muranka iyo qacda iyo isqabqabsigu dhibka uu leeyahay cibaadada intaad ogeyd fadli la ekayd inuu nebigu habeenka tahay inoo sheego ilaahay baa xikmad weyn ka lahaa laakiin waxaa sabab looga dhigay murankaas uu nebigu maqlo usoo baxay saxaabada marka waxay ku riyoodeen rag badan oo ka mid ah inay tahay filmanaami fi sabci alawaakhiri toddobada da toddobada habeen ugu dambaysa inay tahay todobada habeen ugu dambaysa baa dhowr nin ku riyoodeen habeenkaas weeyaan habeenkaas weeyaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal ly slm riyadiinna waxaan arkaa qad tawaata'at inay isku waafaqday fi sabci alawaakhiri tobanka dambe qofkii marka raadinaya leylatulqadri faman kaana qofkii ahaaday mutaxariihaa leylatulqadriga mid raadinaya oo ku dadaalaya falyataxaraha fi sabci alawaakhir toddobada dambe ha ka raadiyo todobada bari oo ugu dambaysa tirada isdheer weliba marka waxaad dareemaysaa laylatulqadrigu waa wax jira habeen jira weeye bisha ramadaan bay ku jirtaa ayaamaha ma habeenada ugu dambaysayna ku jirtaa can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa masaajidka fi lcashiri tobankii dhexdooda al awsati ee dhexe oo min ramadaana ramadaanka factakafa wuu ictikaafay xataa idaa kaanat markay ahaatay laylata ixdaa wacishriin ama leylatu ixdaa wacishriin habeenkii koob iyo labaatanaad wa hiya iyaduna alleylatu waa habeenkii allatii taasoo yakhruju uu soo bixi jiray min sabiixatihaa subaxdeeda min ictikaafihi ictikaafkiisa uu ka soo bixi jiray qaala wuxuu yidhi man ruuxii ictakafa ictikaafay maciya la jirankayga falyactakifaa ictikaafo alcashara tobanka alla waakhira ee dambe faqad uriitu waxaa la i tusiyey leylatulqadrigii haadihi tan alleylata ee habeenka ah humma unsiitu waa la i halmaansiiyey haa iyada waqad ra'aytunii waan is arkay manaam ayaan isku arkay asjudu xaalo an sujuudayo fii maa-in biyo iyo watiinin dhoobo min sabiixatihaa hameenkaa leylatulqadrigaa subaxdeeda faltamisuu raadiyahaa leylatulqadrigii filcashiri tobankii dhexdooda alawaakhiri ee dambe waltamisuu ka raadiya haa laylatulqadriga fii kulli witrin tiro isdheer oo kasta dhexdeed fa matarat way roobaysay assamaa'u cirkii tilka taas alleylata ee habeenka ah way da'day wa kaana wuxuu ahaa almasjidu masjidku calaa cariishin saanqaaf yar buu ka samaysnaa cariish yar ah masaajiddu soo hadda dhagax iyo wax kama samaysna masaajid yaroo wuxuu ahaa cariish iyo geeda la isu geegeeye timir laamaheed iyo caleen iyo waxaa ka samaysan buu ah roob marka hadduu yimaado ma celin karo roobka ayib cariishkaasuu ka samaysnaa fa wakafa wuu darooray almasjidu masaajidkii roobku markuu inta soo da-o guriga ka soo daato maxaa loo yaqaan dhibicdii roobku markay guriga ka soo da-ayso oo kasoo dhexbaxdo oo rooggii ay soo gaarto oo alaabtii raashinka ay kaa qonayso wuu soo daroorayaabale roobku wuu darooray fa absarat waxay aragtay buu yidhi xadiidka waxaa warinaya abu saciid caynaaya labadayda indhood baa waxay arkeen rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama walxaal calaa jabhatihi wejigiisa uu ku dul sugan yahay atharulmaa'i biyihii raadkooda iyo watini dhoobadii roog dhulkii oo dhulku ciid buu ahaa bahalkii ma lahayn roog ma lahayn shamiito ma lahayn masaajidku biyihii cirku waa ku soo da-een masaajidku waa soo darooray salaada subax masaajidka lagu tukan lahaa waa yaha marka biyaaba dhex fadhiyaba nebigu marka biyihiibu ku dhex sujuuda biyihii iyo dhoobadiibu ku dhex sujuuda markuu wejigaa salaadii ka soo baxay dee wejiga biyihii ba uga yaalla indhahaygaan saaray athar almaa'i biyihii raadkoodii wejiga dhigay iyo watiini dhoobadii dhoobadu waa maxay dee biyihii haddii mar ciidda ku daan an ciiddiiyo biyihii iska dhex gala soo dhiiqa noqon dhooba noqon mayso goormay ahay min subxi ixdaa wa habeenkii koob iyo labaatanaad subxiisiibay ahayd sidaa ogeed rag baa ku dhaaran jiro o odhan jiray leylatulqadrigu waa habeenka koob iyo labaatanaad soo tira isdheer ma tira dheer weeye xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah nebigu bisha rabadaan awalkeeda ayuu ictikaafay awsadkana wuu ictikaafay awalku waa tobanka hore dhexdhexaadku waa tobanka dambe meesha ugu dambaysana waa waxaan ka wada dhexdhexaadkuna waa tobanka dhexda ku jira meesha ugu dambaysana waa tobanka ugu dambaysa marka saddexdaba nebigu waa ictikaafa mar wuxuu itikaafi jiray tobanka hore marna wuxuu itikaafi jiray tobanka dhexe marna wuxuu itikaafi jiray tobanka dambe tobanka dambuuna nebigu markii dambe ku dhamaystay oo ku gebagabaystay oo cimrigiisa ugu dambaysay marka nebigu tobankii hore markuu ictikaafay tobankii dhexadheh tobankii dhexe markuu ictikaafay factakafa caaman sanad buu ictikaafay xataa idaa kaanat leylatu ixdaa wa cishriin habeenkii koob iyo labaatanaad oo dee labaatan beri intay dhammaatay habeenkii koob iyo labaatanaad ah oo uu habeenkuu subaxeeda ictikaafka ka soo bixi jiray wuxuu yidhi <coughs> qofkii tobankii dhexe ila soo ictikaafay tobankaa damana ha ku daro maaqabilood maaqabariba markaa la ictikaafaya yaa tobankii dhexaa lasoo ictikaaf wuxuu yidhi tobankaa qofkii ila soo ictikaafay toban kalena ha ku daro labaatan beri waa la ictikaafsanya markaas sababtu waxa weye nebiga waxaa la tusiyey tobankan dambeeto inuu ku jirto leylatulqadrigii baa la tusiyey ayib marka wuxuu yidhi caaway baa la itusiyey leylatulqadrigii haddana waa la ihalmaansiiyey leylatulqadrigii lama halmaansiin waxa la halmaansiiyey waxa weeye habeenkay tahay leylatulqadrigi sidii bay u jirtaa laakiin habeenkeebay habeenada ramadaanka kaga jirtaa ayaa la halmaansiiyey ee ha u qadan leylatulqadrigi o dhan baa laga masaxa may xaggee ka raadinaa marka waxaad ka raadisaanbi tobanka dambe tobanka dambe qaybtee tiradeeda isdheer ka raadiye waxaa nebigu ku riyooday buu yidhi habeenka laylatulqadriga ah subaxeeda anoo biyo iyo dhoobo ku dhex sujuudahaya isla subaxii noqotayba intuu roob soo da-ay inuu nebigu sal alla alay slam biyo iyo dhoobo ku dhex sujuuday marka halkaas waxay ka mid tahay habeenada loogu rajo badan yahay inay tahay habeenka laylatulqadriga ah habeenka koob iyo labaatanaad masaajid markaad ku tukanaysid inuu roog kuu leeyahay laazim maaha ma dhulkaa ku tukanaysid mar haddaadan dhulka najaaso ku ogeyn wejigaaga waa dhigan kartaa wax dhiba ma leh xataa biyo iyo dhiiqa hadday dhex taalo sababtaa dhiiqadu najaas ma wada aha baabulictikaaf ictikaafkii ayuu baab yahay afar xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa ictikaafkana waxaa la yidhahdaa luqa ahaan lusuumu shayi wa xabsu nafsi calayhi shay in la laasimo naftana lagu dul xanibo oo lagu dul hakiyo ayaa loo yaqaan istilaaxa waxay u yaqaanaan fuqahadu almuqaamu fi lmasjidi min shaksin makhsuusin calaa sifatin makhsuusa masaajidka in lagu nagaado masaajid keliya lagu ictikaafi karaa meel kale laguma ictikaafira kow qofka ictikaafayana qof walba ictikaafu kama ansaxee qof gooni uu ka ansaxaya gabarh xaa'idaa iyo ilmo yaroo saqiiroo aan mukalafba ahayn waxba garan mumayis ahayn may ma ka ansaxayo <coughs> qof waalan iyo sifo gooniyana waa loo ictikaafaa taas weeye marka waa ictikaafkaasoo masaajida lagu ictikaafayo bisha rabadaan keliyana khaas kuma aha habeenkiina khaas kuma aha can caa-ishata radiallaahu canhaa caaisha waxaa laga wariyay allah ka raali noqdee anna rasuulallahi sal alla lay wasalam kaana wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa fil cashiri tobanka al awaakhiri ee dambe oo min ramadaana ramadaan ah soo ma jeedid haddayta maxaan soo marayni tobanka dhexe tobankii dhexe markuu dhamaystirna muxuu yidhi qofkii tobanka hore dhexe la soo ictikaafay tobanka laha ku dara soo maaha tobanka dambe u badnaa marka ilaa goorma xataa tawafaa ilaa uu ka oofsaday oo ka dilay hu nebiga allaahu alle casa qaalib ahaayo wajalla weynaay oo geerida ay ku timid oo dhintay ilaa intuu ka dhimanayay uma ctakafa way ictikaafeen aswaajuhu nabiga xaasaskiisii bacdahu nabiga gadaashiisa calayhi salaatu wasalaam wa fii lafdin lafdi kalea wuxuu ahaa kaana rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yactakifu mid ictikaafa fii kulli ramadaana ramadaankaste dhexdii fa idaa goortii sallaa uu tukado alkhadaata salaada subax jaa'a wuxuu imaan jiray makaanahu booskiisii alladii kaasoo ictakafa uu ku ictikaafayay fiihi dhexdiisa maxaa laga wadaa halkan halkan waxaa laga wadaa nebigu bisha rabadaan waa ictikaafi jiray kow weliba tobanka dambe uu ictikaafi jiray labo ilaa uu ka geeriyoonayna sidaasuu ku waday macnaha intii ugu dambaysay cimrigiisa halkaasuu u batay nebigu sal ly slam waa midda labaade markuu nebigu geeriyooday xaasaskiisiina way sii ictikaafeen halkaa waxaa laga qaadan gabadha nin wanaagsan hadduu qabay oo cibaado iyo qur-aan akhris iyo salaatuleyl iyo ictikaaf iyo khayraad ninkeedu u lahaa oo ninkeedu uu dhintay warkaas ilahay baaba kaa dilay salaad buu subaxulba kuu toosin jira inaysan orane wanaaggii ninkeedu u waday ay hadduu ninkeedii dhintay sii wado ilmaha tarbiyadoodii qur-aan akhriskii weysadii ucadaydii nadaafadii salaatuleylkii bisha rabadaanka faa'idaysigeeda dariiqii wanaagsanaayo ninkeedu haya waa inay sii socoto horay usii sii socoto wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'ideeyey qofka ictikaafsan dee salaada subax markuu tukanayo masaajidku dadka la tukano sufuuftu la geliyo waa caadi laakiin markaad salaadda tukatid meeshii kuu ictikaafsanayd oo kuu xirnayd baad gelaysaayo halkaasaad dadka isaga aruurinaysaa ku qur-aan ku wardinaysaa qaabkaasaa samaynaysa haweenku inay ictikaafi karaan ictikaafu ka ansaxayana xadiidku waa inoo faa'iideeyey laakiin ayadoo ictikaafka ku jirta hadduu dhiig ka yimaado oo dhiigga caadadu ku dhaco ka baxaysaa can caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha annahaa caaisha kaanat waxay ahayd turajilu mid u shanlaysa oo u firta annabiya nebiga sala allahu aleyhi wasalam walxaal hiya iyaduna xaa'idun ay tahay mid caado qabta walxaal huwa isaguna muctakifun mid ku ictikaafsan uu yahay filmasjidi masaajidka walxaal hiya iyaduna fii xujratihaa qolkeeda ay ku jirto yunaawilu wuu u dhiibi jiray nebigu haa ayada caaisha ah ra'sahu madaxiisa markaasay u shanlaynaysaa adtarjiilu waxa weeye tasriixu shacri tinta oo la firo la shanleeyo weeye wa fii riwaayatin riwaayad kalaa wuxuu ahaa <coughs> wa kaana wuxuu ahaa laa yadkhulu midaan soo gelin min albeyti guriga nebiga weeyaane ilaa lixaajati linsaani insaanka dantiisa maahan masquul iyo inuu wax usoo gala maahane markuu ictikaafsan yahay inta masaajidka ka soo baxa guriga ma soo aadi jirin wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxay ahayd anna caaishata caaisho radiallaahu canha allah ka raali noqdee qaalat waxay tidhi in kuntu waxaan ahaa la adkhulu mid gasha la adkhulu mid gasha laa adkhulu ma aha la adkhulu wey mid gasha albeyta guriga lilxaajati dan ayaanan u geli jiray tiri xaaje ayaan u geli jiray ayib walxaal almariidu qofka jiranna fiihi guriga uu ku dhex sugan yahay famaa as'alu ma weydiin jirin canhu qofkaa xaalkiisa xaggii ilaa walxaal ana anugu maaratun mid soconaysa aan ahay ma adoo masaajidka ku ictikaafsan haddaad musquul u baahatay masaajidkiina aysan musquul kaaga suurtoobaynin gurigaagaad musquul ka raadsanaysa gurigii dad xanuunsan hadday jiraan inta iska soo fariisa bal ii warrama sidee ahaydee dee anugu masaajidkan isaga jiraayo saan u cibaadaysanaya kaala iska arago maanta dhan adigu aysi ammaamaantay maaha ujeeddadii aad u timid baad ku ekaanaysaa musquusha gal weysiiso meeshaada ku noqo hebel seeyaha waa fiican yahay bas laakiin kaftan iyo dacayad iyo iska fadhiisashada iyo boodbood iyo ma jirto qof xanuunsan baa guriga jooga see yahay waa dhaafaya nebiguna masaajidka markuu ku ictikaafsan yahay wuu ka bixi jiray lakin muxuu kaga bixi jiray daruuriyaad ah isqul iyo wax lamid a ah xaajat linsaan waa saxra iyo kaadi iyo wax lamid mid ah xadiidku inoo faa'ideeyey gabadha xaydada ahi inaysan masaajidka ku ictikaafi karin kow labo gabadha <coughs> xaydada ahi najaas inaysan ahayn makaankaa dhiigu ka socdan baa najaasa laakiin gacmaheedii iyo waxay cuntay waxay ku siisay iyo waxay shallaynaysaa madaxii nebiga sal alay wasalam oo u shallaynaysaa nebigu asagoo masaajidka ku jiro masaajidka daaqadiisa madaxa kala baxa guriga nebiguna masaajidku ku dhegan yahay caaisho caa-ishana gacantay guriga inta kasoo soo bixisay nebiga halkaa uga shallaynaysa soo raaliyo ducaysan ma gabadhu ninkeeda inay u shallayso waxa weeyaan duugduugto u hagaajiso wax dhiba ma leh isaga laftirkiisuna xaaskiisa uu caawiyo u kaalmeeyo waa qayb ka mid a ah baarinimada iyo dhaqanka wanaagsan caaisha gabar ka fiican miyaa jirta nebigana nin ka fiican miyaa jira sal ly slam ma jiro way u shanlaynaysaa bal waxaan soo marraa cadayga markuu xanuunsanaa intay u calalisay oo u hagaajisay oo u ruugtay inay u dhibtay soo garan maysaan ha soo marray maryihiisi u dhaqayso soo marray meeshii manida iyo shahwadu ka gaartay inay u dhaqaysay nebiga alayhi salaatu wasalaam marka xusunulmucaashira wacaashiruuna bilmacruuf bay ka mid tahayoo gabadhana waxaa laga rabaa ninkeeda wanaag inay kula dhaqanto dharkiisa iyo tintiisa iyo ay daryeesho isaguna gabadha inuu si wanaagsan u daryeelo masaariifteeda meeshay degayso dharkeeda nolosheeda si wanaagsan u haqabtiraa la rabaa qofka ictikaafsan xubnihiisa qayb ka mida ah, jirka hadduu ka saaray sida nebigu suurka daaqadda uga saaray ictikaafka ka buri maayo kaadi iyo saxara hadduu u baxaya xaajatul insaanna ictikaafka ka buri maayo inuu niyaduna ku baxaya kuna soo noqonaya taana xadiidku waa inoo faa'iideeyo waan ka qaadanaynaa can cumar ibni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow innii anugu kuntu waxaan ahaa nadartu mid nadar ku galay filjaahiliyati wakhtigii oo islaamnimada ka horraysay an actakifa inaan ictikaafa leylatan habeenbi ogow asagoo gaal ah oo nebi maxamedba intaan la soo dirin ah oo mushrig uu yahay cumar ayuu wuxuu leeyahay nadar baan waxaan ku galay inaan habeen masaajidka xaramka ku ictikaafo wa fii riwaayati riwaayad kale waxaad yooman maalin inaan maalin ictikaafo filmasjidi masaajidka dhexdiisa masaajidka alxaraam ee xurmadaha waa mako leanna maka markaa gaalaba haysatayba qaala nebigu wuxuu yidhi fa awfi fuli binadrika nadarkaaga maxaa laga wadaa nadarkii waagaas aad gashay ballankii aad qaado ti ilaahu waxaa igu ballanaa masaajidkaaga inaan ku ictikaafo maalinaba hameen fuliy oo ka soo bax walam yadkur maysan sheegin bacduruwaati ruwaadda xadiidka warisay qayb ka mid ah yowman maalin walaa leylatan habeen midna wariyaasha xadiidka soo wariyey oo soo tebiyey inuu cumar wuxuu sheegay ahaa maalin aba midna mayse sheegina waxay sheegeen inuu yidhi nadar baan galay inaan ictikaafo masaajidka xaramka marka xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah nadarku waa laasim haddii aad wax dhaacaa ku nadartay inaad fulisid gaalkana nadarku inuu ka ansaxayo oo hadduu ballan qaado uu yidhahdo waxaasaa igu ballana inaan sameeyo wixiina daaco uu yahay uu ka ansaxaya sida tanoo kaleeto xadiidka culimmadu waa u daliishadeen ictikaafka markaad ictikaafaysay inaad soo soomanayd waxba laazim ma aho maanta adoo sooman caawa ictikaafti haddeer caawa masaajidka haddaa inad iska geshid aad niyootidi ilaa maqrabkii cishaa inta udhexaysa inaad ku ictikaaftid oo ictikaaf niyootid waa kugu filan tahay intaasu ictikaaf hadhow cishaa markaad tukatidna gurigaaad aadaysaa haddii aad masale jaahil ka noqotid culummada iyo aqoon-yahanka in la weydiiyo xadiidkuu inoo faa'iideyno dee cumar markuu masaladii ku dhacday nebiga ayuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ee qofkii cilmi la weydiiyo inuu qofka cilmiga u caddeeyay sida nebigubu ugu caddeeyeyna xadiidku waa inoo faa'iideynayaao waan ka qaadanaynaa culimmada qayb baa waxay qabtaa ictikaafka waxa ugu yar waa toban beri xadiidkaana beeninaya sababtoo ah xadiidkaana wuxuu sheegay maalin ama habeen can safiyata binti xuyayin waxaa laga wariyey <coughs> safiya yayt <coughs> ma taqaanaa safiya yaa xaaskii nebiga goormuu guursaday kutubtii siyarka waa ku soo marreen yaa ka jawaabahe kitaabka khulaasatu su sukumaana soo sheegay goortuu guursaday iyo xaggee ku guursaday iyo maxay ahayd iyo waa lasoo qafaasho arrintiis dagaalkii khaybar ayaa lagu soo qabtay dagaalkii khaybar sanadkii toddobaad hijriga ayaa lagu soo qabtay qolyihii yuhuudeed bay ka tirsanay laakiin way islaamtay nabiguna waa guursaday alayhi isalaatu wasalaam gabar aad u qiimo badan bay ahayd can safiyata binti xuyayin xuyaygaas aabbaheedana boqorkii yuhuudeed buu ah nin boqor u ah laakiin gaal bu ah gaalnimo ku dhintay radiallaahu allah ka raali noqda canha xaggeeda qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama muctakifan mid ku ictikaafsan fil masjidi masaajidka dhexdiisa talo waa masaajidke masjidka rasuulka weye sal lla alay wasalam fa ataytu waan u imid bay tiri hu nebiga azuuru xaal aan booqanayo hu nebiga leylan habeen xagee bay ugu timi nebigu xaggee joogaa masaajidka nebigaoo ku ictikaafsan bay safiya masaajidka ugu timi ninkii caawita masaajid islii ku yaalla asagoo ku ictikaafsan xaaskiisa usoo gasho waxaaba laga yaaba gabadha in la dilo qaybta ragga maxaa kasoo doonta miyaad waalanta ah. war ka qabto masaajidka eh, bannaanka u saara in la cayriyo qof waalanba loo arko laakiin safiya intay soo baxday oo masaajidkii timid ayay nebiga booqtay <clears throat> maalinna ma aha waa habeen nebiguna waa ictikaafsan yihi fa xadadtu waan u sheekeeyey tirihu nebiga sala allahu calayhi wasalam yaa sheekaynaya xaaskaagu hadday kuu sheekeynaysa sheekada waa laga naa naga aamus warka baa kaa batay haddaad tidhaahda cawriyada war badaan aad tidhahda maantaoo dhan lama rabo saas qofka adigaba haddaad sheekeynaysa in lagu dhagaysto sooma jeclid ka wargor marka waan u sheekeeyey tiri naa masaajid baan ku jiraayo waan ictikaafsannahayo adduunyadii baan iska soo xirxirnay maxaad naga soo daba doonta nebigu ma oro sal alay slam haas waa dhegaystay uma qumtu waan istaagay bay tiri lianqaliba saan u gadoomo u noqdo xaggee bay aadaysaa gurigeedii bay ku noqonaysaa danteeda way bogatay nebigay soo saarantay waa noqotay fa qaama nebigu waa istaagay sala allahu aley wasalam maciila jirankayga liyaqlibanii suu ii sogoontiyay tiri ah, liyaqlibanii suu ii sogoontiyo oo gurigaygi uu igu celiyo ayuu nebigu u istaagay sala allahu aley wasalam saasaa laga wadaa liyaqlibanii wa kaana wuxuu ahaa maskanuhaa safiyo gurigeedu fii daari usaamata bni usaamata bni usaamata bni zaydin usaamihii ina zaydaha guri uu leeyahay ayay dhex deganayd fa marra waxaa soo maray nebiga iyo safiyo wada socda rajulaani laba nin oo min al ansaari asaar ka tirsan waa habeennimo nebiga iyo safiyaa wada socda nebigana ictikaaf baa lagu ogaa caawan qof dumar ula socda laba saxaabi baa marka kusoo baxday falamaa goortii ra'ayaa ay arkeen rasuulallahi rasuulka alla sala alla alay wasalam asracaa way degdegeen tartiib bay isaga soconayeen markay nebigiiyo qof dumara la socda arkeen bay tilaabada hoos ka boobsiyeen way bway way dhaqseen way degdegeen way degdegeen hadal dhulxun bay ku hadleen ma aha way saameeyeen horay bay u socdeen si xoogay u socdeen fa qaala wuxuu yidhi annabiyu nebigu sal alla alay wasalama calaa rislikum calaa rislikumaa tartiibtiina waxba isdadejini nebigu tartiib u socda innahaa qoftaan ila socotaa ayadu safiyatu bintu xuyayin safiyadii ina xuyay ahayd wey macnaheedu waa maxay hamoodina qof ajanabi iga ah ama baadi iga ah inaan la socdo xaaskayga baan la socdaa bixi ma la fahmo adoo nin culumaa haddii gabar adoo gacanta haysala u arko oo xertii kawarwadaadka miyuu waasha waaba tuu darsiga akrin jiray gabadha uu ku dhagan yahay maxaa laguma warqao dad kuma yaqaanaan ma xaaskaagiiba ma hooyadaaba ma adaa sidaada u qariban oo gabar ajanabiya garbaha iska haysa laguma oga inaad ku tidhahdo marka xaaskaygii baa ila socota hooyaday waaye habaryartay waaye gabadhaydii waaye walaashay waaye si aan laguu tuhminoo cirdigaaga iyo diintaadaan wax looga sheegay soo wax meesha kuf jira maaha intaa maxaa la ilaalinaya wax kasta oo naftaada tuhmo iyo in lagu tuhmo keeni kara iska ilaali gabarh barkii meesha tobannin iskala socota salaada subax saaka markaan usoo socday gabdho iyo jiri kuwo wiilal meel iska socdo isqaadqaad soo soof sharaf darro maa yaa waa sharaf darro adiga nin ajanabi kaa ah oo wax kaa galay aan la maxaad maxaad muxuu garabkaaga iyo jirkaaga u qabsanhaya maxaad sa adugu gabar ka raadin haddaysa xaaskaagii tahay ama walaasha ama habaryarta ama hooyadaa tahay caadi wax dhiba male inaad ama gacan qabatid ama garab qabatid ama adkaxaysay ama waqtida xilli dambe aad la socotid laakiin meeshaas leedahay waa laguu tumayaa war cid kale lama socdee waa xaaskaygii ama waa habaryartii qofka ula socdaa saa dadka ugu sheeg saasuu nabigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaan ka faaidaysanoo kale safiya goortay soo baxday ma maalin bay ahayd mise habeen habeenkii hadday dani ku kalifta gabadhu inay bixi karto danteeda u bixi karto maalan fool baa qabatay waa uur uur bay leedahay xaamilo waayo sagaal soo habeenaa fool qabato maxay samaynaysaa iska seexanaysaa waxay aadaysaa isbitaalkii aadaysaa sagaal soo habeennimo qof dumaroo soconaysa waa xaaraam lama odhan karo sababtaa dambay u baxda waxay u baxday mar hadday xaajo sharciya tahay ayadoo jiiftaa waxa la yidhi aabbaha baa sakarada naftu ka baxaysa meel ku dhow buu degan yahay maxay samayn way aadi marka gabadhu habeenkii way bixi kartaa dan way u bixi kartaa maslaxo way u bixi kartaa laakiin waa inaan fitna iyo balaaya ka dhalanayno isla taxadarto weeye fa qaalaa waxay yidhaahdeen subxaana allah ilaahay baa xumaan iyo ceeb ka hufan yaa rasuulallahi rasuulkii allo ilaahay baa xumaan ka hafana maadaan kaa shakin maxaa safiya nooga sheegaysaa baa layidhi maanaa anagu kaa shakin lahayn nebi maxamed baa naag ajanabiya la socda miyaan is oran lahayn dee qofka nebi maxamed ka shakiya waaba gaalba muslimba maahaba nebi maxamed baa qof dumara ah, la socdo haynbar waxa weye haynbar la wareegahaya qofkii nebigan saa niyada ugu xumeeya muslim ma aha marka nebi allow markaad yaabtid yaabtido waxaad la yaabtay aragtay maxaad odhanaysaa waa wareey balaayay alla kaalihan balaa dhacday miyaad odhanaysaa subxaan allah subxaan allah allahu akbar ajar baad ka heli waxyaalaha la yaabka iyo tacajubka loo adeegsaday ka mid ta allahu akbar subxaan allah laakiin hoogay ba'ay hoogaya ba'ay maxay tahay dee hoogtay oo ba'da waa is maxaad soo kordhisay marka waxbaa nafa male taas subxaan allah baa la yidhahaa yaa rasuul allah faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna shaydaana shaydaanku yejrii wuxuu socdaayoo maraa bal halkaa u fiiriya min ibni aadama bani aadamka wuxuu ka maraa majra demi dhiiggu meeshuu maro jirkaagu xaggee dhiiggu ka mara soo gudahaaga ma maro adiga gudahaaga hadda korkeena wax dhiiga mauga jeedaa dhiiggi meeye guduhu ku jira soo maa iyo xididada iyo hawl waxa weyaan halbooriyaashu ku jira soo maaha aha asna kuu maraya dantaadana ka shaqayn maayo jirkaaguna saa u dhex wareegahaya mana arkaysidoo nin intaad iska qabatid oo xaydxaydatid aad iska qabanaysid maahane innahu yaraakum huwa wa min xayu laa tarawnahu maba ujeednaba asagii noocaasaa baa layidhi iska ilaali haddana ma ujeedid ma arkaysid jirkaagu dhex maraya meesha dhiiggu maro iska ilaalina waa lagu yidhi maxaad isaga ilaalin acuudu billaahi min ashaytaan rajiim qur-aanka akhriso weysada ku dadaal dikriga ilahay ku dadaal haddii kaleta meelahaasaad ku dhacaysaa shaydaan baa ka adkaanaya wuu ku duufsanaya qofkii oo nolosha ka dhacda alkas sela wax baranaya oo fiicnaayo joqora ah oo juwaana jiidanaya oo meel dara ka oon daraagaysay wax bartay war qofkii maxaa ku dhacay shaydaan baa u gacan haadiya wixiiba wax fiican wado sigaar iyo daraagays isticmaalay so wuxun maaha weligiin iska ilaaliya waxa noocaasoo kaleeta diintaada ilaaso shakhsiyadaada ilaasho sharaftaada ilaasho qaymahaaga ilaasho wanaagaaga ilaasho waalidkaana ka farxiyo wanaag markay waalidka ay dadkaaga kugu arkaan iyo horumar inaad samaynayso way kuu farxayaan laakiin markiiba noloshii buu ka dhacay waxbarashadii buu ka cararayo saasuu noqday oo saasuu noqday wax laga yaaba stress inuu waalidkaa ku dhuftaba waasho wixii intaada ad kusoo dhibanayso waxbarashada ka bixinaysido ee rajada fiican aad ka qabto isla mustaqbalkaaga aduu ku anfacayaaba hadhawaad meelaha xanaanada ha lagu rido meelaha xanaanada dadka waalwaalan iyo dadka nolosha ka dhacay dhaqan celis dhaqan celis waa maxa waa wax nolosha ka dhacay dhaqan celis haddaad maqashay marka wa innii aniguna khashiitu waxaan ka baqay buu nebigu an yaqdifa shaydaanku inuu rido fii quluubikumaa quluubtiina dhexdooda sharan dhibaato aw qaala ama nebigu wuxuu yihi shay-an shay inuu quluubtiina fasahaadiyo shar ku rido aad aafowdo amaan ka baqa wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd annahaa safiya jaa-at way timid tazuuru xaalo ay soo booqanayso hu nebiga fi ictikaafihi ictikaafkiisa dhexdiisa filmasjidi masaajidka filcashiri tobankii dhexdooda alla waakhiri ee dambe oo min ramadaana ramadaana fa taxadadat way sheekaysatay cindahu nebiga agtiisa ay sheekaysay saacatan hal saac maaqay sheekeenaysa hal saac bay sheekeenaysa hal saac qofki adiga midaacad baa taha bbc mayaa tahay war badnidaa iga aamus iga soo gaabi sa saacad bay nabiga la sheekaysanaysa waa habeen waa qof dumar masaajid buu ku jiraa waa ictikaafsan yahaa saacad uma qaamat way istaagtay tanqalibu xaalay gadoomaysa xaggee bay u socotaa gurigeedii iyo xaafaddeedii faqaama nabiyu nebigu waa istaagay sala allahu calayhi wasalama macaha la jirankeeda yaqlibu xaaluu sagontinayo haa iyada xataa idaa balaqat markay gaartay baabalmasjidi masaajidka albaabkiisa cinda baabi ummi salamata ummi salama albaabkeeda agteeda markay gaartay markaasuu waxaa la kulmay labadaa nin baa la kulmay uma dakarahu wuxuu sheegay bimacnahu xadiidka xadiid la macna ah ayuu sheegay ayib xadiidkani <coughs> waxyaaluhu inoo faa'ideynaya waxaa ninka la yidhaahdo sufyaan ibnu cuyeyna baa shaafici wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiin xadiidkan maxaa laga faa'idaysanayaa qolyahan saxaabada ahee nebiga u yimi sal alla alay wasalam hadday nebiga tuhmeen soo gaalo may noqdeen nebiga maysan tuhmin sala allahu alayhi wasalam labadaas saxaabi a ah, labadaas saxaabi nebiga maysan tuhmin ayib marka xadiidku masaa'il dhowr ah ayuu inoo faa'ideynaya o ay ka mid tahay in la ictikaafi karo oo ay mashruuc tahay oo ay sunno tahay gabdhuhu inay raggooda soo booqan karaan inay dhar u keeni karaan inay cunto u keeni karaan inay hadday sheeka iyo wax muhima u sheegaan qofka ictikaafsan marmar iyo xoogaa saacada iyo wax la mid ah wax aan macaasi ahayn haddii looga sheekeeyo dad soo booqdaanoo meeshiisa loogu yimaado inaysan taasina wax dhiba lahayn xadiidku inoo faa'ideeyey shaydaanka iyo sharkiisa iyo dhibaatooyinka uu inagu wada iyo suu inoo fasaadinaya si aynu isaga ilaalino ayadana tooshka alla inoogu ofiyo iska ilaaliyoy weye qofkii ictikaafsanaa hadduu masaajidka intuu baxo albaabkiisa iyo bannaankiisa yala istaago qof uu sii sogootinayo ictikaafkiisi insha allah waxba noqon maayo wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbi ajmaciin